agga qur-aanka idha war qur-aanka han raacno war shareecaddeenna han baranno war diinteenna han ku camalfalno war diinteenna han ku dhaqanno war diinteenna ummadda han barno war diintaa dad kaa dhigaysa qur-aanku dad buu kaa dhigay dad dumarka ta ugu khayr badan buu nebigu uhi waa tee wax ka farxiyay kula hadlaysaa wax ka farxiyay maqashiinaysaa wuxuu ku farxo ayay tusaysaa haddii uu amrana amarkiisa way adeecaysaa haddii uu ka tegana uu ka maqnaadana iyaduna way dhowrsoonto way ilaashan tahay oo way is-ilaalinaysaa oo meel kale tegi mayso wixii hantiya biyo uu dhiibtana waa u ilaalinaysaa buu rasuulku yidhi ninka yaraanta ku soo bilaaba cibaadada boqol hadduu gaadho daadiisu caqligiisu waa taam boqoliyo konton hadduu gaadho caqligiisu waa taam laba boqol hadduu gaadho caqligiisu waa taam laakiin bilaa cibaado qofka hadduu ku barbaaro lixdan jir hadduu gaadho maskaxdiisu waa isku daadataa way shanqari qalow qalow qalow qalow qalow bir baa ka dha shanqari ka loo dhammaystira eeg deedna ilaahay xasuuso ka lixaadka laga naaqusay eeg deedna ilaahay xasuuso ka cad eeg deedna ilaahay xasuuso ka madow eeg deedna ilaahay xasuuso ka faqiirka eeg deedna ilaahay ku xasuuso ka xanuunsan eeg deedna ilaahay ku xasuuso ka ubadka la siiyey eeg deedna ilaahay ku xasuuso ka bilaa ubadka laga dhigay eeg deedna ilaahay ku xasuuso khalqigan oo dhan waxaad ka dhex arkaysaa ilaahay aayaadkiisii baad ka dhex arkaysaa qaar baa fuqaraaya qaar baa akhniyaaya qaar baa caafimaad lagu deeqay qaar baa xanuun lagu ibtileeyey qaar baa faqri lagu imtixaamay qaar baa awlaaddii loo hagaajiyey qaar baa awlaaddii laga bi'iyey qaar baa waxbarashada loo furay qaar baa waxbarashada lagu adkeeyey qaar baa islaamnimada ilaahay ku galladaystay qaarna gaalnimada ilaahay u qadaro gaalnimay ku dhimanayaan marka aqoonta ma radinayno waan baranaynaa oqoon in wax la bartana ma diidayno laakiin waxaan u baahannahay qofkan wax baranaya inuu marka horreyse u noqdo qof ilaahiisa yaqaana dhakhtar ilaaha yaqaana injineer ilaaha yaqaana taajir ilaaha yaqaana mas-uul ilaaha yaqaana faqiir ilaaha yaqaana caaqil ilaaha yaqaana ogaas ilaaha yaqaana waa inaad noqotaa qof ilaaha yaqaana waxaa laga yaabaa dadka u shaqaynaya dhan inay jaamacado ka soo baxeen isagana inuu jaamacad soo dhigtaa laga yaabaa laakiin ammaano qofki inuu yeesho inuu ballanbuuxiyo uu noqdo inuu rusheego uu noqdo inuu cadaaladfalo uu noqdo inuu dabeecad wanaagsano uu noqdo ma dibloom bay u baahan tahay mise iimaan bay u baahan tahay bal ii sheega الحمد لله الذي خلق فسوى قدر فهدى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمه للعالمين bayna yaday saacati bashiira wanadiira wadaaciya ilى اllahi biidnihi wasiraaja muniira ama bacdu faacuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صنائع المعروف تقيء ميتة السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم alxamdu kulligeen ka hadlaya ka lala hadlaayo intuba waxaan u baahannahay maaragtaan innakaa ilaahay u baahan ilaahay inakaa u baahan diinta islaamkana inakaa u baahan kalluunka noloshiisa ilaahay wuxuu dhex geliyay waa biyaha dhexdooda weeyaan hadduu biyaha ka dhex baxo uu dhimanayaa bani aadamkana cizigooga sharaftooda aakhiradooda adduunyadooda meeshay ku hagaagaysa ilaahay waxau ka yeelay waa diin hadday diinta islaamka dadku ay ka dhex baxaanna way dhimanayaan marka kulligeen inakaa u baahan ilaahay inakaa u baahan salaadaan tukanay inakaa u baahan diinta inaan maqalo oon isku baraarujinno oon ka wada hadalno inakaa u baahan rasuulkeennii udgoonaa calayhi salaatu wassalaam ibn mascuud radi allaahu canhu ayuu ku yidhi qur-aanka dusheeda ku akhri waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa arday ardaydiisii ka mida ka dalbanaya qur-aanka inuu dushiisa ku akhriyo marka cabdillaahi bni mascuud radi allaahu canhu wuxuu yidhi aqra' calayka wacalayka unzil yaa rasuul allah maadaan dushaadan qur-aanka ku akriyaa qur-aanku aduuba kugu soo degay waxau nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu ugu jawaabay inii uxibu an asmacahu min hayrii qur-aanka waxaan jecelahay inaan dadka kale ka dhagaystee dusheeda ku akri buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qur-aankuna waa wacdigii ilaahay waa bayaanka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu khalqigiisa u jeediyey weeyaan haddii qur-aanka dushaada lagu akhriyo ama qur-aanka adigu aada akhrisanaysid ama meel ilaahay wacdigiisa lagu hayo aada maqasho waxaad ogaataa qur-aanku waa wacdiga ilaahay waa wacdi waa bayaan waa balaq hada balaagu linnaas waliyundaruu bihi waliyaclamuu anama huwa ilaahu waaxidu waliyadakara ulu lalbaab hada bayaanu linnaas qur-aanku waa bayaan waa mawcido markaad qur-aanka akhrisanaysid ama qur-aanka dushaada lagu akhrinayo waxaad ogaataa bayaanka ilaahay uu khalqiga u jeediyey ayaa adiga dushaada lagu akhrinaya marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa ugu jawaabay ardaygiisii inii uxibu an asmacahu min hayrii waxaan jeclahay qur-aanka dadka kale inaan ka dhegaystoon ka maqle dusheeda ku akhri buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam faqara'tu calayhi suurata annisaa suuraddaasaan dushiisa ku akhriyay buuhi nebiga dushiisa ilaa laga gaadha aayaddaas fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummati bishahiidin wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida markaa halkaa uu maraayo ayuu nebigu yihi xasbuka al'aan hadda qur-aankaa halkii aan rabay aada gaadhsiisee intaasaa igu filane jooji buu nebigu yihi calayhi asalaatu wasalaam waxaa kugu filaatay intaas deedna saxaabigii wuxuu ihi nebiga ayaan xaggiisa daymooday waaba nebi moxamed sal allahu alay wasalam oo labadiisaa indhood maaragtaan ilintu ay ka daadanayso inaku maanta qur-aankii waan maqlaynaa wacdigii waan maqlaynaa laakiin isbedelkii uu yaryahay aayad qur-aanoo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dushiisa lagu joojiyey ayaa nebi maxamed uu la ilmeeyey <clears throat> fakayfa idaa ji'naa min kulli ummati bishahiidin xaalku sidee buu ahaan doonaa maalinka qiyaamaha markaan ummad walba aan keenno eeyada iyo nebigeedii oo maragga ku furaaya inuu diintii risaaladii uu gaadhsiiyey adigana markhaati aan kuu soo joojinno xaalo aad ku marag furi doonto ummadaada inaad diintii aad gaadhsiisay ana nebigeenu calayhi salaatu wasalaam qur-aanka ayuu tadaburayey qur-aanka ayuu ka fikirayay qur-aanka markuu akhrisanayana uu ooyi jiray oo caaisha radia allaahu canha waa tii tidhi salaata leylka markuu nebigu tukanayo rakacad keliyuu nebigu ku tukanayo suurat lbaqara iyo ala cimraan iyo suurat nisa sarajooga dheeridiisa ayaa nebigu lugihiisu ay bararayeen deedna markaabay ku tiri lima tasnacu haada yaa rasuul allah yaa rasuul lah maxaa sida naftaada aada ugu kalifaysaa ilaahay adiga macsuum buu kaa dhigo dembigii horena waa kaa dhaafay kii dambena waa kaa ilaaliye markaabuu nebigu ugu jawaabo wuxuu ku yidhi afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuura miyaanan jeclayn inaan ahaado aniguna addoon rabbigiisa ku shukrinayo ku mahadnaqaya aayad ka hadlaysa ilaahay tansiihdiisa hadduu marana nebigu ilaahay buu nasahayey aayad ka hadlaysa maaragtaane jannada hadduu dul marana jannadu ilaahay weydiisanayey aayad naarta ka hadlaysa hadduu nebigu iskortaagana naarta ayuu ilaahay ka magan galayey aayad ka hadlaysa ilaahay weynigiisa hadduu marana ilaahay buu nebigu weyneynaya calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a salaadii subax ayaa la gaadhay sunnaha nebigu sal alla alay slam aqaladiisu kusoo tukani jiray inaku maanta salaada farad iyo sunnaba waxaan la imanay maaragtane waa masaajidii aqaladeeni nasiib maxaan u yeelnay salaada sunnada salaad sunna ah uu qofku tukada buu nebigu xadiid ku yidhi salaadu qofku aqalkiisa ku tukanaya ayaa ugu fadli badan ilaa salaada faradka mooyaane salaada sunnayaasha sunnaha ugu fadli badan waa sunahee waa sunnaha lagu tukado xaafadaha faradka mooyaane faraaidana masaajida loogu talagalay sunnadana waxaa fadli badan sunnaha aqalka lagu tukanayo si aqalkii uu noqdaa aqal masaajidka cilaaqal la leh hadda aqalka salaada lagu dhex tukanaayo oo qur-aanka lagu dhex akhrisanaayo oo dadka aqalka jooga mar walba ilaahay ay aqalka ku dhex xasuusanayaan oo aakhirada ay aqalkooga ku dhex hadalhaynayaan haynayaan aqalkaasi wuxuu noqonayaa kalmasjid laakiin aqaladii haddii aanan ilaahay lagu dhex xusaynin salaadna aan lagu dhex tukanaynin diinna aan lagu baranaynin waxau noqonayaa aqalkaasi qabri bannaanka dulyaaluu noqonayaa laa tajcaluu buyuutakum maqaabira aqaladiina qabuura ka dhigina buu nebigu yihi sal alla alay wasalam imaam atermidi raxmat ullaahi calayhi wuxuu yidhi aqalka haddaanan salaad lagu dhex tukanaynin salaade laga wadaa marka haweenkuna farad iyo sunnaba inay aqalada ku tukadaan baa u fadli badan raggana faraaidana inay masaajidda ku gutaan sunnaha ay tukanayaanna sunnaha ugu fadli badan buu nebigu yihi waa kay aqalka dhexdiisa maaragtaan ay la tegayaan aqalka kusoo tukanayaan haddaan aqalka salaadba lagu dhex tukanaynin qur-aanna lagu dhex akhrisanaynin diinna aan lagu dhex baranaynin ilaahay tabaaraka wa tacaalaana aan lagu dhex xasuusanaynin aqalkaasi wuxuu hi imaamkaasi waa qabri banaanka dusheeda ka dhisan dadka ku dhex jirana waa dad dhintay lamid yihiin buu yidhi meesha laga dhintaa laga noolaada ma aha dhimashadu runtu waa ta qalbiga weeyaan qalbiga marka nabigeenu calayhi salaatu wasalaam sunnaha wuxuu ku soo tukanaya aqaladiisa salaada faraaidana wuxuu la iman jiray masaajidka deedna bilaal baa nebiga u tago ku yidhi yaa rasuul allah salaadii baa taaganoo jamci way ku sugayaan markaabuu nebigu soo kacay calayhi salaatu wasalaam isagoo indhihiisa ay lilmadu ka daadanayso meeshuu nebigu ku sujuudayena ay ilintu ay qoysay daedna markaabuu nebigu ku yihi yaa bilaal xalaytoola aayadahan qur-aanka ayaa dusheeda ku soo degay weylun liman qara'aha walam yatafakar buu nebigu yihi sal alla alay wasalam aayadaha ninka akhriya ee aanan tadaburin ee aanan ka fikirin ee maskaxdiisa aanan ka shaqaysiinin uu hoogay buu nebigu yihi uuna khasaaray qofkaasi awaakhir suuratu ali cimraan soo ma hayn awaakhir suuratu ali cimraan ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaar laaayaati liuli اlalbaab aladiina yatafakaruuna fi khalqi الsamaawaati wاlard rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqina cadaab الnar aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqcuuda wclى junuubihim wayatafakaruuna fi khalqi الsamaawaati wاlard rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqina cadaab الnar aayadahaasaa dusheeda kusoo degay buu nebigu xalay toolo yidhi aayadahaas aayaduhu maxay ka waramayaan markaas ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaar samaawaadka iyo araadiinta abuurkooda iyo habeenka iyo maalinta isgadaal maraya isbedilaya iskaxaynaya maalintiibaa yaa joogtay habeenkiibaa imanaya maalintiibaa tegaysa maalintiibaa imanaysa habeenkiibaa tegaya nolosha adduunka dhanba waa habeen iyo maalin isbedelaya bal wax udhexeeya sheeg wax saddexaad ma jiraan waa habeen iyo habeen iyo maalin hadday habeentaay saad u noolaan lahaydna nebi maxamed baa kuu jideeyey sal allahu alay wasalam hadday maalin ay tahayna saad maalintaa u gudan lahayd aada noloshaada u gudan lahayd nebi maxamed baa kuu jideeyey deedna samaawaadkan eeg ilaahay dushaada uu dhigay oo dhulka eeg oo khalqiga samaawaadka lagu dhex abuuray fiiri deedna ilaahay xasuuso yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan ilaahay bay xusayaan iyakoo taagan iyaka oo fadhiya iyaka oo jiifa oo maxay leeyihiin rabbanaa maa khalaqta haada baaila ilaahu cirkan iyo dhulkan iyo khalqigan dheeldheel umaad abuuran bay leeyihiin subxaanaka ilaahu xumaan adaa ka hufan nuqsaan adiga ayaa ka hufan ee faqinaa cadaab naar ilaahu cadaabka naarta naga dheeray oo naga badbaadi bay ku ducaysanayaan afar iyo labaatanka saacadooda ku soo maraysa bal saacad walba hal saaco saacaddiiba hal mar ilaahayna xasuuso aakhiradana xasuuso waad noolaan meeshaad ka noolaanaysid qalbiga noqona ogow meesha dadku ay ka dhintaan ama ay ka noolaadeen waa qalbiga marka natadabar waa inaan ilaahay xasuusanaa mar walba afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha qur-aanka maysan fiirinayn baa ilaahay leeyahay mase qulubtooda ayaa qafilan oo qur-aanku muxuu ka warramayaa naba-u maa qablakum buu ka warramaya waxalli wixii inaga horeeyey nebi aadan abuurkiisii ilaa joogadaada maanta adduunyada wixii dhacay buu qur-aanku ka warramayaa waalkhabaru maa bacdakum waxalli waxa adduunka inaga dambeeya dabadeed gadaasheenna iman doona ayuu qur-aanku ka warramayaa walxukmu maa baynakum ininka dhexdiinna buu nebigu leeyahay waxay aad xukun aad dhexdiinna uga baahnaydeen hadday tahay xaqa walaalka aad ku lahayd hadday tahay xaqa jaarkaaga aad ku lahayd hadday tahay xaqa aabbahaa kugu lahaa hadday tahay adigu xaqa waalidka aad ku lahayd hadday tahay mas-uulku racyadda xaqa ay ku lahayd hadday tahay racyaddu mas-uulka xaqa uu ku lahaa qur-aankaa waxaasoo dhanba ka warramaya huwa alfaslu laysa bilhazli waa fasl waa waa xukum ilaahay xaggiisa ka yimid ee kaftan qur-aanku iyo dheerdheel ma galo akhriskiisii waa cibaado eegidiisii waa cibaado ku dhaqankiisii waa cibaado barashadiisii waa cibaado baridiisii waa cibaado fidintiisii waa cibaado xukunkiisii waa cibaado man camila bihi ujir ninka qur-aanka ku camal fala ajar baa ilaahay uga qoraya waman xakama bihi cadal ninka qur-aanka ummad ku xakumana uu cadaalad falay waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraaطi mustaqiim waman qaala bihi sadaq ninka yidhahda qur'aankaa sidaa yidhi run buu sheegay waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraaطi mustaqiim ninka dadka ugu yeedha xagga qur'aanka yidhahda war qur-aanka ha raacno war shareecadeenna han baranno war diinteenna han ku camalfalno war diinteenna han ku dhaqanno war diinteenna ummadda han barno war diintaa dad kaa dhigaysa qur-aanku dad buu kaa dhigay dad waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraaطin mustaqiim ninka dadka qur-aanka xaggiisa ugu yeedhaa dariiqii mustaqiimka ku dhacay baa iyuu nebigu yiri sal اla alay aslam marka qur-aankaa ilaahay na siiyey ummaddii qur-aanka ilaahay naga dhigay naga nabigeena moxamed calayh salaatu wasalaam oo keligii meel fadhiyuu jibriilla ag taagan yahay ayuu nabigu ka maqlay xagga samada shanqadh sowd markaasuu argagaxay jibriil buu nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam jibriil baa ku yidhi albaab samadu ay leedahaa maanta la furay maanta ka horna albaabka lama furin samada malag baa ka soo daadegay maanta malagaasi maanta ka horna adduunyada muusan iman albaabkaana maanta la furay malagaana maantu adduunka yimiday malagiibaa nebiga salaame calayhi salaam markaasuu yidhi abshir binuurayni uutiitahumaa yaa muxamed laba nuur laba nuur baan kuu sidaayo ilaahay igu kaasoo dhiibay bishaaraysa baa lagu yidhi imse nuur laba nuur lam yu'tahumaa nabiyun qablaka adiga hortaa nebi labadaa nuur ilaahay uu siiyey oo nasiib u yeeshana ma jirin baa lagu yidhi khawaatima suurati albaqara wa suuratu alfaatixa labada adood ee albaqaro ugu dambaysa ama suuradda albaqara iyo suuraة اfaatixa waa laba aayadood waa laba ilaahay uu nebi maxamed uu ka siiyey khasaainta carshiga hoosteeda taalla intoo la furayba nebiga looga soo saaray qur'aankii aankii kariimka malaa'igtu ay soo wadaan ayaa laga daba keenay beedna markaasaa baytulcizi la dhigay malab ayaa si gaara intuu nebi maxamed ugu yimiday labadaa u keenay oo kune abshir binuurayni uutiitahumaa bishaarayso laba nuur baa ilaahay ugu kaa soo dhiibo adiga lagu siiyey adiga horta nebi nasiib u yeeshay in la siiyana ma jirin waa labadee khawaatima suurat albaqara iyo suurat alfaatixa weeyaan xaraf ka mida ilaahay baahidaada ilaahay baahidaada xaraf ka mida ilaahay kuma weydiisatid khayr adduunya iyo khayr aakhira waxaad doonaysid ilaa ilaahay waa kuu aqbalaa ducada waa lagu siiyaba lagu yidhi ku ducayso baahi ma lihid war baahi ma lihin ma lihidina miyaa baahi waan buuxnaa soo maa haabade baahidaalo dee waa kana ku ducayso maxaad meel kale indhaha ugu taagay sanadkiiba dhowr kun baa jaamacada ka soo baxaysa dibloomkan shahaadadan aad gosha laguu soo geliyey ilaahay kuu dhowayn mayse ogow ilaahay waxaa ilaahay aad ugu dhowaanaysa waa qur-aankaas waxaa xaajadaada lagugu daboolaya waa qur-aankaas waxaad adduunyadaada iyo aakhiradaada kuugu hagaagayso waa qur-aanka qur-aanka raac qur-aanku dad buu kaa dhigi dad xaraf ka mida baa nebiga lagu yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaala kuma beridid oo baahidaada ilaahay uguma sheegatid ilaa hee wixii khayr adduunye iyo khayr aakhiro aad ilaahay weydiisateed ku alla biriday labadaas labadaa xuruuftooda xaraf ka mida aad ilaahay ku barido ilaahay ducada waa kaa aqbali waa lagu siinba nabiga lagu yidhi sal اllahu alayhi wasalam balaayaa soo socota ku ducayso suuradda faatixada ilaahay ku bari noloshibaa cidhiiri kugu noqotay suuraddaa ku bari ilaahay ku ducayso muraad baad leedahay ku ducayso awaakhira suurat albaqara ilaahay ku weydiisa baahidaada albaabka ilaahay garaac ha quusan iminka dadka zamankan quus baa dishaba waan quusanaaba wali inta awsanaan tukanayey waxba iima biirayaan way kuu biirayaan ducadaad ducaysatid saddexunbay ducadu mid u dhacdaa imaa balaayo kugu soo socotay in lagaaga dabaalo lagaaga leexiyo imaa in adduunyadan wixii allah aad weydiisatay ilaahay hadda ku siiyo imaa in aakhiro ken lagugu dhigo aakhiro lagugu dhigo dib lagugu dhigo tan qur-aankeenaan markaa dib ugu noqonaynaa insha allah dhahda insha allah dhahda qur-aankeenaan baranaynaa qur-aankaan tadabur iyo tafakur ku akhrisanaynaa saxaabada rasuulka radi allahu canhum qur-aankaasayay ku raaceen imaam bay ka dhigteen qur-aanka imaam dhaqan hadday tahay cibaado hadday tahay akhlaaq hadday tahay tarbiyadda awlaadda hadday tahay sida mujtamaca loola dhaqmaya hadday tahay sida qoys loola dhaqmaya hadday tahay qur-aankaabay raaceen iyo axaadiista nabigeena sal alla alay waslam yatadabbaruun cumar bnu khadaab allah raalli ka noqdo aad buu qur-aanka u fiirsan jiray moogtahay maskiidka nabigeena calayhi isalaatu wasalaam buu habeen soo galay saacadihii dambe amiir isagoo ah nin nadhow mas-uula oo ummaddan ka mas-uula oo cibaadadii faraaidda ahayd intuu meel saaray weliba ku dadaalaya inuu nawaafishana uu la yimaado mas-uul habeenkii wuxuu yidhi habeenkii haddaan seexdana xaqi ilaahay igu lahaa baan dayacayaa maalinkii haddaan seexdana xaqii ummadda igu lahayd baan dayacayaa buu yidhi waa markii la arkay cumar bnu oo masjidka nebiga markuu fadhiistaba hurduu dhacaa u dhacaa hurdada ayaa ridaysa yaa amiir almuminiin waa baashee seexa baa lagu yidhi markaasuu yidhi habeenkii haddaan seexdo xaqii ummaddu igu lahayd baana xaqii ilaahay igu lahaa baan dayacayaa lanna muminku habeenkii ilahay buu la munaajoodaa ilaahay buu baryaa maalinkii haddaan seexdana buu yidhi xaqay ummaddu igu lahayd baan dayacay buu yidhi mas-uul ilaa haada alxad cibaadadiisa habeenkii ilaashanaya buu ahaa habeen habeenada ka mid uu soo galay masaajidkii nabigeena sal alla alay wasalam wuxuu arkay yar shaaba oo qiyaamuleilka u taagan oo qur-aanka kor u qaadaya uu istaagay uu dhegaystay watuur وkتاaب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع ilaa laga gaaro إنa عذاaب رabika lawaaqic ilaahay oo dhaaranay ka waran dhaartii markay dhacday wuxuu ilaahay leeyay ina cadaaba rabbika lawaaqic aayadda cumar markuu maqlay baa la yidhi dhulku ku dhacay waa la qaaday aqalkaa la geeyey labaatan maalmood muddo ku dhow buu xanuunsanaa baa la yidhi xanuunka sababta uu la xanuunsadana lagama warqabine aayaddan qur-aanka ayaa qalbigiisa taabatay baa la yidhi cumar alfaruuq abi bakrin radi allahu canhu ayuu nebigu u yimid isagoo ooyaya maalin yaa abaabakar maanta maxaad loo ooyeysaa ii sheeg markaasuu yihi nebi allow suuraddana kugu soo degtay labada aayadood ee u dambaysa iga oynaysa buu yidhi waxba kama tegin labada aayadood faman yacmal miqaala darati khayra yarahu waman yacmal miqaala darati shara yarahu miqaala dara waa wax isha bini aadamku qabato waxa ugu yaray aragto oo khayra intaa qofkii sameeya maalinka qiyaamaha abaalka u heli doonaa baa ilaahay yidhi intaa in la egoo dembiyo shara qofka sameeyana aakhirada u heli doonaa maaragtaane abaalkiisa u heli labadan aayadooda suuradda ugu dambaysa waxba kamay tegin ba nebi allow seen markaa ku badbaadaynaa markaa buu nebigu uhi ya abaa bakar nafsu muxamadin biyadihi ilaahay baan ku dhaartee buu rasuulku yidhi allaha nafta muxamadi ay gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartee low lam tudnibuu haddii dembiba uusan iniga dhacaynin oo dmbi dad dembi ka dhacayo aanad ahaynba ladahaba allaahu bikum ilaahay intuu adduunyada inaga kaxeeyo iniqaado ayaa ilaahay waxa uu keeni lahaa duul wuxuu ilaahay keeni lahaa arlada dusheeda dembi intuu dembi ka dhaco oo ay dembi sameeyaan ilaahay dembi dhaaf ay weydiistaan oo ilaahay dembigooga uu dhaafo kuwaasaa ilaahay keenan lahaa buu rasuulku ku yidhi cabsidii markay ka badatay ayaa nebigu xadiistan ku akhrinaya bal siday marna ay naxariista ilaahay aysan uga quusan waaale waxay adduunyada dusheeda ka arkaan o dhan ka dhexarkayen iyagu nin taabiciintii buu ahaa sulata ibn ushaym raxmat ullaahi calayh nin wuxuu ahaa aad dadiisu intay weynaatay ictizaal buu sameeyey ictizaal waa maxay yani mujtamacii buu ka dhex baxay cibaaduu markaa u tafaruqay maalinkiina siyaam habeenkiina qiyaam maalinkiina soom habeenkiina salaatuleyl markaa nina adeer u ah baa u yimid oo ku yidhi inantaydii baan ku siiyey waana kuu dhisaynaa waa la soo qaaday magaaladii baa la keenay gabadhii baa loo meheriyey markaasa ninku waa nin caabid cibaado badan dharna ma haysto markaasaa lagu yidhi qolkaa xamaamkaa galoo maydha baa lagu yidhi dharkaa jadiidkana soo xidho markaasuu soo maydhay dharkiina uu soo xidhay cadarna uu soo marsaday gabadhii markaa caroosadii baa layihi waata qolkaa ku jirtee dee caroos baa orodoo halkaa ku hoya baa lagu yidhi salafku habeenka ugu horeysa ee leylatu zafaaf waxaa hadyigooga ka mid ahayd inay gabadhuna weyse qabto uu ninkuna weyse qabo qolka caroosaddu ay fadhidana markuu cariisku uugu galo inuu asalaamu calaykum markuu yidhaahdo inuu laba rakaca uu tujiyo iyada inagu sidaa ma samaynaa <laughs> yaa haleelaba <laughs> qolo kaamere kaameraa wadatayna haysatabe <laughs> soo maahay soo maahin laa ilaaha ila allah wataan arkayna dhallinyar halkaa buuraha hoostooda taagan oo yaalayt war zayigii islaamka un balmaan qaadana maxaa kuu diiday zayigii islaamka inaad cimaamad madaxa saaratid oo qamiis aad qaadatid maxaa kuu diiday sunatu caada xataa caadadeennii waxaad mooddaa inay maalinba maalinta ka dambayso ay ka sii aan ka sii dhaqanka islaamka laylat zafaaf saxaabada rasuulka iyo dadkii wanaagsanaa laba rakacayuu ninku reerkiisa uu tujin jiray waxay ka dhigan tahay maanta laga bilaabaa mas-uuliyaddii aabbaha iyo hooyada saarnayd anaa kala soo wareegay noloshaada adduunyadaada iyo aakhiradaada anaa kuugu imaama ana waxaan diyaar u ahay bay ka dhigan tahay ilaahay taacaddiisa iyo taacadda nebi maxamed inaanu kugu hogaamiye sidaa labadaa rakaca aad iigu daba tukatay xaddeeteedu aniga io daba joog bay ka dhigan tahay sidaasay ka dhigan tahay ile nebigu waa kii lahaa khayru الnisaa man idaa nadarta ilayha saradka waidaa amartaha aطaacadka waidaa ibta canha xafidatka fii nafsiha wamaa laka dumarka ta ugu khayr badan buu nebigu uhi waatee waata marka uu ninkaygu daymoodo ka farxisa buu rasuulku yidhi hadduu la hadlo hadal wanaagsan bay kula hadlaysaa hadduu eegana way ka farxinaysaa wax ka farxiyay kula hadlaysaa wax ka farxiyay maqashiinaysaa wuxuu ku farxo ayay tusaysaa haddii uu amrana amarkiisa way adeecaysaa haddii uu ka tegana uu ka maqnaadana iyaduna way dhowrsoonto way ilaalsan tahay oo way is ilaalinaysaa oo meel kale tegi mayso wixii hantiya adduunya uu dhiibtan waa u ilaalinaysaa buu rasuulku yidhi marka labada rakcadood ee sunnaha gabadha habeenkan la tujinayo waa hadyigii saxaabada waa hadyigii salafka waxay ka dhigan tahay hadeetoola adiga anaa kuu imaama ana aacadda ilaahay iyo aacadda nebi maxamed baa kugu hogaamine sidaa salaada aan imaamka kuugu ahaa maanta laga bilaabaa noloshaada anigaa kuu imaamay dabajoogsa ka dhigan tahay marka salaadaa la tujiyo ayaa waxaa sunna halkaa fooda in la qabto fooda ducadee lagu akrinayaa allahuma inii as'aluka khayrahaa wa khayra maa jubilat calayha soo ma hayn khayra maa jubilat calayh wa bika min sharihaa wa shari maa jubilat calayhi waxay ka dhigan tahay waxaa ducada macnaheed waa maxay ilaahow haween gabadhan khayrkeedana waan ku weydiisanayaa khayrka aad ku abuurtayna waan ku weydiisanayaa sharkeygana waan kaa magan galay sharka aad ku abuurtana waan kaa magan galay halkaa foodda maxaa loo qabanayaa foodda waxaa ku taalla bay culimmadu leeyihiin waa daakirada qofka bini aadankaa xasuusta waa meesha laga xasuusto tan maxaaskaagiiba mise waa hooyada haddaad kala garan weyda ka waran labada soo khatar maa wamaa min daabatin ilaa huwa aakhidu binaasiyatiha lidalika ilaahay qur-aanka waa kii lahaa uma radadnaahu asfala saafiliin ila aladiina aamanuu dadka cibaadada ku koray ee salaada ku barbaaray ee masaajida ku barbaaray ee daacadda ilaahay ku barbaaray maskaxdoodu marna isku daadan maysa baa ilaahay yidhi boqol hadduu gaadho ninka yaraanta ku soo bilaaba cibaadada boqol hadduu gaadho daadiisu caqligiisu waa taam boqoliyo konton hadduu gaadho caqligiisu waa taam laba boqol hadduu gaadho caqligiisu waa taam laakiin bilaa cibaado qofka hadduu ku barbaaro lixdan jir hadduu gaadho maskaxdiisu waa isku daadataa shanqai qalow qalow qalow qalow qalow birba ka dhashanqai uma radadnaahu asfala saafiliin baa u taalla lidaalika habeenka horeysa gabadha halkaa in la qabtaa sunnaha marka ninkii labadii rakaca markuu kacay iyadna ay daba joogsatay say laba rakaca ugu jireen salaadii fajar baa loogu eedaamay innakana ka warrama habeenka caroosada la hooyo dumarka ku yar hadha ayuu caroosku raagsadaa uu leeyahay war kuwan khayrkooga allaha badiye bay kaa soo baxaan soo soo maasha allah laba rakacadood buu habeenkii oo dhan ninkaas taabiciga silat bnu ushayn raxmat ullahi caleyh siduu ugu jiray ayaa salaaddii fajar loogu eedaamay iyaduna waa gabadh caabidada bay hayd oo saalixado sidiisa oo kale una alطayibaatu liلطayibiin wاطayibuuna liلطayibaat ilahay baa qur-aanka ku sheegay nin dhallinyaraa ah ayaa nin sheekha u yimid oo ku yidhi sheekh gabadh wanaagsan oo wanaagsan oo dabeecad fiican oo diin fiican ayaan rabaaye sideen ku helaa ii sheeg buu ku yidhi marka sheekii baa ku yidhi adigu haddaad noqotid addoon ilaahay oo wanaagsan addoonta ilaahay oo wanaagsan ilaahay baa kugu keenay adu wanaagsanow soo gabadh wanaagsan ma doonaysid haa gabadh diin leh addunya mataac wa khayru mataaciha almar'atu saalixaasuu nebigu ma odhan nolosha adduunyadu waaba raaxo yar raaxada yare adduunyadana waxaa helay buu nebigu yidhi ninka ilaahay uu ku hagaajiye gabarh wanaagsan oo diin leh soo ma doonaysid inaad inaad hesho gabarh wanaagsan oo wanaagsan haa haddaba adu waa inaad noqotaa addoon ilaahay oo wanaagsan marka ninka nin wanaagsan buu ahaa ilaahay wuxuu u keenay gabarh wanaagsan oo habeenkii dhannaa salaata leylka iyaduna ax aanan odhan aadaankii fajarkaa ilى اmasjid subaxdiiba haweenkiiba u yimid caroosadii bal waran waana la ogaanay kar inuu yahay nin caabida suufiya aan u jeedinba dumar markaasay ku tidhi salaadii aan gallay baa ka baxnay tihi adaankii fajarka iska daa in laysa salaamee salaadii aan xidhanay labadii ragcadood adaanka fajarkaa naga bixiyay tihi isagii baa la qabsadee marka oo la yidhi war ninkaagan khayr allaha ku siiye xaal caroosadda xaleet hoole aad sidaa ugu gashay wuxuu yidhi ininkaa iga gar daran buu yidhi markii u horraysay xamaan baad igelisay inaad ugu tiraadeen biyaha kulul ku maydho biyihii kulul dhulka qabooba moogtahay biyo kulul baa loo dhigay biyihii kululaa markaan isku shubay buu yidhi naartii baan xasuustay buu yidhi cadar iyo dhardhardhar cusubna waad ii iibiseenoo waad ii geliseen cadarna waad ii mariseen qol waxaad i geliseen gabadh qurux badan oo la diyaariyana ay i dhex taallo qolkaa markaan galayna jannadii baan xasuustay buu yidhi labadii rakaca markaan xidhay buu yidhi jannadii iyo naartii sidaan uga fikriyaa salaadii fajar loogu eedaabay buu yidhi qulubteenna allah inoo nuuriyo salaadii fajar baa loogu eedaamay tuula leyl wuxuu ku jira laba rakcadood mar uu aakhirada mar uu janno xasuusto iyo mar uu naar xasuusto tafakur tafakaruu fi makhluuqaati illaahi soo mahayn xadiiskii walaa tatafakaruu fi lkhaaliqi fatahliku buu nebigu yihi sal alla alay slam makhluuqaadka ilaahay eega buu nebigu yidhi deedna ka fikira buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam laakiin ilaahay daatadiisa ha ka fikirina haddaad ilaahay ka fikirtaan oo tidhahdaan ilaahay isaga ayaa sameeyey waad halaagsanaysaan buu rasuulku yidhi lanna shaydaankaa ku odhanaya kan ayaa abuuray allah khalqiga ayaa abuuray allah kan kale ayaa abuuray allah marka u dambaysa shaydaanku wuxuu ku odhanayaa ilaahayna isagana ayaa abuuray markaa waxaad tidhaahdaan buu nebigu ilaahay ka magangala gala waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila lah dhahada waxaad akhristaa suuradda ikhlaaska akhrista lidaalika nebigu waa kii lahaa makhluuqaadka ilaahay ka fikra buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam laakiin ha ka fikirin ilahay daatadiisa makhluuqa ilahay ka fikir waa maxay ka loo dhammaystira eeg deedna ilaahay xasuuso ka laga naaqusay eeg deedna ilaahay xasuuso ka cad eeg deedna ilaahay xasuuso ka madow eeg deedna ilaahay xasuuso ka faqiirka eeg deedna ilaahay ku xasuuso ka xanuunsan eeg deedna ilaahay ku xasuuso ka ubadka la siiyey eeg deedna ilaahay ku xasuuso ka bilaa ubadka laga dhigay eeg deedna ilaahay ku xasuuso khalqigan oo dhan waxaad ka dhex arkaysaa ilaahay aayaadkiisii baad ka dhex arkaysaa ilahay aayaadkiisii kam min albashar baa ilaahay abuuray qaar baa fuqaraaya qaar baa akhniyaaya qaar baa caafimaad lagu deeqay qaar baa xanuun lagu ibtileeyey qaar baa faqri lagu imtixaamay qaar baa awlaaddii loo hagaajiyey qaar baa awlaaddii laga bi'iyey qaar baa waxbarashada loo furay qaar baa waxbarashada lagu adkeeyey qaar baa islaamnimada ilahay ku galladaystay qaarna gaalnimada ilaahay u qadaro gaallimay ku dhimanayaan qaar caqligii baa ilaahay siiyey qaarna caqligaa ilaahay ka qaaday qaar lixaadkaa loo dhammaystiray qaarna lixaadkii baa laga naaqusay ma arkaan ma maqlaan ma hadlaan qaar baana socon aqalada u jiifa qaar baa oqoon kastay leeyihiin haddana fuqaraaya qaar baa oqoon aan lahayn haddana ilaahay ka dhiga aqniya iyo maalqabeenno magaaladeenan ma dadka oqoontala ugu maal badan mise dadka oqoonta aan lahayn ya qaarkuwa ugu lacag badan ma jaamiciyiinta ugu lacag badan mise dadka aan jaamacadda soo dhigan alka jawaabade dadke dadka waxba soo dhigan ba ugu dhaqaalo badan dhalinyaro arday aan arkay oo markaa bui sheekh jaamacadayna waan dhammaynay shahaadooyinkii waan haysanaa shaqana ma hayno nin dhalinyaro aada u fikiraya bu ahaa wuxuu hi cilmigaaga la eegi maayo zamankana cid baa tahay baa la isweydiiyaa bui marka horreysaba soomaali ila qabiil baa lagu halaagay markaasaan idhi dibloomkan oqoontaad baratay waa gooni arsaaqaduna gooni shaqo iskuma leh oqoonta baro lama diidin inaad wax barato inaad dakhtar noqotaa lama diidayo inaad injineer noqotaa lama diidayo inaad maaragtaanay brofesoraad noqotaa lama diidayo inaad macaadinta arlada sida loola soo baxa aada noo barataa lama diidayo laakiin oqoontuna waa gooni arsaaqaduna arsaaqaduna waa gooni arsaaqaduna waa gooni arsaaqadda marka ayaa bixiya yaa bixiya waxbarashadaad baranaysid iyo arsaaqadaada cilaaqa kama dhexaysa ogow habeenkii ilmaha yar boqoliyo labaatan habeen uu jiray calooshooyadii uu marxaladaha uu marayay uu nebigu sheegay afartanka hore buu nebigu uhi waa nudfax afartanka dhaxana buu nebigu uhi waa calaqa waa xinjir yaroo dhiiga afartanka ku xigana buu nebigu uhi waa waslad yaroo hiliba leanna boqoliyo labaatanka markuu jiro ayaa malaga loo soo dhiibaa ruuxda oo la yidhahdaa ku afuuf habeenkaasa afar shay ilmaha caloosha gale loo qoro afar shay arsaaqadiisa habeenkaasa la qori buu nebigu intuu cunayo ajashiisiina habeenkaasaa la qori maalintuu dhimanayo labiyo dhidig midku ahaanayana habeenkaasaa la qori ahl iyo ahljanno midku yahayna habeenkaaba la qori buu rasuulku yihi sal alla alay slam ku salli rasuulka arsaaqadaadii habeenkaabaa la qoray intay tahayna ilaahay waa kaa qariyey intaad adduunyada ku noolaanaysa habeenkaabaa la qoray intaad yaraysana waa lagaa qariyey bal ka warrama sidee noloshu ay noqon lahayd haddii ilmo kastoo inoo dhalanaya uu noo dhalan lahaa asaga oo taariikhda uu dhimanayana halkaa ugu qoran tahay see noloshu noqon lahayd balka jawaaba oday baa inaan ku odhan lahaa adeer adeer dee mabruuk waan maqlay inay inay inay wiil aad ku curatee adeer waa mabruuge laakiin laba kun labayo labaatanka bisha labaad labaatanka igu ku qoran buu i maxaa la samayn laha bal gabarraba taariikhda dhimashadee lagaa qariyay baa raxmadaba walow boqol sano kadib haddaan lagu qori laha inaad dhimanayso oo halkaa kaaga qornaan lahayd walwali walbahaariy murug baa kusii dili lahayd laakiin ilaahay waa kariim uu kaa qariyey siduu cajashaada u qariyey ayuu arsaaqadan ilaahay kuugu qariyey min maalinta aad dhalatay ilaa aad dhimanayso wixii adduunyada biyo iyo baad iyo bariis iyo hilib iyo caano iyo hawo aad ku lahayd haddii lagu siin lahaa alkee dhigan lahayd bal sheeg imse bakhaar baad u baahan lahayd ma yeelateen noloshu xarakaad noloshu waxay macaankii dhadhanka ku leedahay ajashiina waa lagaa qariyey arsaaqadiina waa lagu qariyey markaasaa weliba lagu sheego lagaa yidhi arsaaqadaadi iyo qoontaadu iskuma xidhno sidii ninkii nebiga u yimid ee yidhi laba ninoo walaale ayay ahaayeen midna farsamo yaqaan buu ahaa midna masjiidka nebiguu fadhin jiray oo nebigu cilmiga ka reebi jiray calayhi salaatu wasalaam marka kii xirfadlaha ahaa ee magaalada u shaqo tegi jiray ayaa nebiga ku dacweeyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dacweeyey walaalkii yaa de aniga un soo tabcaya buu isaguna halkan masjidka unbuu fadhiyaa wuxuu nabigu ugu jawaabay lacalaka turzaqu bihi buu ka yidhi lacalaka turzaqu bihi waxaa xaqiiqo ah oo dhaba buu nabigu leeyahay in arsaaqadaba ilaahay isaga kugu siinay fadligiisa tawakulka tala saarashada ilaahay uu tala saartay ictikaafka miskiidka uu ku jiro barashada ilaahay diintiisa uu baranaayo taqwada miskiidka ku soo xeraysay ayaa laga yaabaa arsaaqada in ilaahay kugu fudaydinaya macnaheegu weya sidaas marka oqoonta ma rabdinayno waan baranaynaa oqoon in wax la bartana ma diidayno laakiin waxaan u baahannahay qofka wax baranaya inuu marka horeyse u noqdo qof ilaahiisa yaqaana dhakhtar ilaahay yaqaana injineer ilaahay yaqaana taajir ilaahay yaqaana mas-uul ilaahay yaqaana faqiir ilaahay yaqaana caaqil ilaahay yaqaana ogaas ilaahay yaqaana waa inaad noqotaa qof ilaahay yaqaana nin taajira oo ganacsadaa ah, ayaa jamaaca ku ziyaaratay xafiiskiisii shaashad weyn baa hor xafiis kasta oo shaqaalihiisu ay fadhiyaan kamerabaa u dul saaran halkaa buu kala socdaa si fiican hadalkaa u dhagaysta markaasay jamaacaddii kolkay u xadiiseen bay ku yidhahdeen shaashadda inaad kolba mar eegaysideed dadkuna dhex so socdaan wuxuu ihi waa shaqaalihii baan halkaa shaqaalahaygii baan halkaa kala socdaa buu yidhi oo gabdhaaba ku jire maxaa gabdhaha u khaawisi buu yihi marmarkii qaarkood sharmadaaba ka dhacayse wuxuu yidhi si kale oo lagu aaminaa ma jirto kameraagaa ka baqayaan deedna xoolahaygii iyo shaqadeedii baa i nabadgalaysa buu yidhi ninka dadka muxuu ka aaminsan yahay markaa u shaqaynayo oo dhan waa tuug inay way idhacaan kameraaga waxaan u wada duldhigay waa in xoolahaygu ay ii badbaadaan saasuu ka aaminsan yahay soo maa soo maahinde muxuu ka aaminsan yahay waa tuug qof la aamini karaa ma jirto midbaa mid sidaa ku yidhi dadka maanta wax la aamini karaa maba jira buu yihi kaad meel u dhibtaba ku dhacayaa buu yihi ayib shaqaalihiisii qof ka mida ah ayaa maalin isagana meel lagula kulmo markaasaa lagu yidhi maalin baan sarfiiska kugu soo maray yaad u shaqaysaa shirkaddaa baan ka shaqeeyaa Ah, imse sinaa ka shaqaysaa toddoba sano lacag muxuu inisiiyaa intaa maalintaad shaqada bilowda ilaa toddobadaa sano lacagtaadu ma intaa unba ha waa intaa oo nima biiriyo sanad kasta wuxuu nagu yidhaahdaa waa nii biirin noomana biiriyo ballan kasta sanad walba ballan buu noo qaadaa ballanna ma ilaaliyo waana beenaale bay yidhahdeen iyo kii shaqaalihii waxay isaga ka aaminsan yihiin waa beenaala ninkaasi isagii iyaka wuxuu ka aaminsan yahay waa tuug haddana ninkii maalin dambaan aragnay bal waranoo ma fiicantaha shirkadii way kacdo waan xidhay buu yidhi maxaad u xidhay wax dad waan aaminaan weynay bu khalas dadkii ammaano male buu yidhi waxaa laga yaabaa dadka u shaqaynaya o dhan inay jaamacado ka soo baxeen isagani inuu jaamacad soo dhigtaa laga yaabaa laakiin ammaano qofkii inuu yeesho inuu ballanbuuxiyo uu noqdo inuu rursheego uu noqdo inuu cadaaladfalo uu noqdo inuu dabeecan wanaagsano uu noqdo ma dibloom bay u baahan tahay mise iimaan bay u baahan tahay bal ii sheega iiga jawaaba qofku inuu rursheego noqdo uu ballanbuuxiyo uu noqdo ballan ilaaliye dabeecad wanaagsane cadaalad sameeye ixsaan sameeye inuu noqdo ma dibloon buu u baahan yahay ma maqasha weli jaamacad la yidhi ninka ka soo baxa wuxuu noqonaya nin ammaano xaafid nin runsheege ah nin ballanbuuxiye ah nin cadaalad sameeye ah. ma maqasheen ma jirtaa jaamacad caynkaas ma jirto way jirtaa waa jaamacaddii nebi moxamed alayh isalaatu wasalaam cumar bnu khadaab radia allaahu canhu oo xajka u socda ayaa waxay arkeen nin marka aad u soo socdo faraska aad u soo eryanaya marka cumar binu khadaab baa eego wuxuu yihi ninkaasi kolley annaku noo socdaayo joogsada buu yidhi wuu joojiyey cumar ciidankii ninkii oo aad u daalan oo aad u naxsan baa markaa cumar soo gaaray cumar hortiisu ku dhacay cumar baa markaa ku yidhi ma nin cadow eryanayaan oo cabsoonaya ayaa tahay oon ku magan mise nin dayn lagu leeyahay oo daynkii bixin kari waayey oo u baahan in la caawiyo ayaa tahay mise nin naf bini aadana soo gooyey oo xaqdarro ku soo dilay baa tahay markaasuu intaa midna mayhi buu yidhi waxaan ka imide buu yihi basra ayaan ka imide basra waa magaalo ku taal ciraaq abaa muusa alashcari baa halkaa amiir nooga ahaa haye halkaas anoo jooguu dembi iga dhacay o dembiga kaa dhacay muxuu yahay khamri baan cabay buui dabeedna abaa muusa alashcari baa intuu qabtay buu iga jaray buui xadkuu imariyey haye timihiina uu iga xiiray haye farasna intuu igu qaaday buu magaaladii basre i dhex mariyo wuxuu yidhi ninkaa halla cunina oo halla fadhiisanina oo halla saaxiibina oo ka dheeraada buu yidhi wejigaygiibu iga madoobeeyey buu markaa naftaydii saddex mid bay igu sheekaysa inaan sameeyo imaa inaan abaa muusa alashcari intoon gaado aan qoorta ka gooyo imaa inaan gaalada intoon iskaga biiro waxay cabbayaanna aan la cabo waxay cunayaanna aan la cuno iyo kana aan ka mid noqdo imaa inaan adiga ku imaadood iga qabatid amiirka muminiinta marka cumar bnu khadaab ayaa yidhi radia allaahu canhu inaad ii timiday ilaahay baa ku waafajiyey buu yidhi inaad gaalo u tagta ha yeelin inaad aba muuse alashcari isagana intood aad u dhumata aad dishaana ha yeelin mar haddaad aniga isoo gaadhay buu yidhi aniguna arrintaada haddaan shaqo ka qabanaya bui hawsha waan qaban buu warqad buu qoray warqadda nin kale cumar uma dhiibin isagiibuu warqadda ugu dhiibay isagii ku dheh amiir almuminiina cumar agtiisaan ka socdaa uu ku soo salaamayey waxaad ku tidhaahdaa haddaad amiirkaagii aan ahay warqadday ku qoran tahay oo xaqa aan kugu leehay abaa muusa alashcari o aad qadarinaysid warqadda ninkaa uu kuu keenay dhegayso qaabil buu ku soo amray uu soo noqday ninkii cumar weliba ninka ma sii dayn faras buu siiyey lacag buu siiyey dhar buu siiyey kolkuu muddo welibana uu hayey ayuu haddaba imika soco u tag basre ayuu markaa ugu yimid abaa muusa alashcari oo khudbadaynaya markaasuu amiirkii muminiinta cumar baa i diray wuu ku soo salaamayey warqadaana wuu isoo dhiibay akhrisa buu ka yidhi warqadii buu akhristay ninka faraskaaga saar magaaladii aada la dhex martay marka hore la dhexmar waxaad ku jidhahdaa la fadhiista la cunteeya la saaxiiba waa walaalkiin uu toobad keenay toobaddu addoonka ilaahay bay ka dhaxaysaa wixii horen hadal iga dhaco o dhanna waan ka noqday ee walaalkiin ma aragtaan cafiyo anna waan dheh abaa muusa alashcariyi radia allaahu canhu sidii amiirkiisu uu ku amray buu yeelay halkii intuu ninka ugu yimid madaxa ka dhunkaday faraskiisii buu saaray magaaladii sidaa usoo dhex mariyey waa walaalkiin uu toobad keenay cumar bnu khadaab buu u tegey cumar buu fariintaa inooga soo qaaday walaalkiin la cunteeya oo la fadhiista oo la saaxiiba oo la sheekaysta oo la noolaada waa taa dadnimadu mas-uul ilaahay garanaya dhakhtar ilaahay garanaya injineer ilaahay garanaya brofesor ilaahay garanaya maalqabeen ilaahay garanaya faqiir ilaahay garanaya abaa hurayra radia allaahu canhu gaajo daraaddeed buu masjiidka nebiga marka salaada laga dareero ayuu iridda nebigu uu ka baxayuu ku dhici jiray ninka reer miyiga ee magaalada madiine ku cusub ayaa intuu isku dultaaga odhan jiray war maad waalan tahay meesha ka kax markaabuu odhan jira may ma waali abaa hureyra wuxuu le waali maa waxaan la jiife gaajaan la jiifaa buu yidhi cumar baa ii yimiday markaasaan cumar ku yidhi aayadda qur-aanka halkay ku soo degtay cumarow markaasuu abaa hurayra wuxuu yidhi marka cumar aayadda qur-aanka aan weydiinayey garasho la-anigama yahayn waxay iga ahayd cumar wejigaaga intuu soo fiiriyo gaajada wejigaaga ku taalla intuu eego ha garto oo ha ku yidhaahdo abaa hurayra gaajaa ku hayse kaale ila soo xeraado ila soo cashee imuu fahmina aayaddiibuu iiga jawaabay buu yiri halka ku soo degtay haddana abubakr baa yimid abubakr adna bal aayad baa iga jawaab halkay kusoo degtay abubakarna ima garanoo ima fahmin aayaddiibu iga jawaabay buu yidhi waa abaa hurayra baahi baa haysa saddex maalmoodii saddex habeen afkiisaa cunto ma gelin haddana abibakar iyo cumar inuu baahi u sheegtabu ayuu ka qarsanaya innagana abaar oonan iman baa dadku abaar sii sheegaan waxay noqotay gaajadii wax lagu baayac mushtariyey moogta soo maha de soo maha xanuunka waaga dhaweyta la buunbuuninaya adduunka la sheeg sheegaaye mashruuc gaalo inakaba naguma socdoba xanuunkaas naguma socdo cuquuba meel kale ku socota haddaad u yeerata ka waran adigu halkii beryihii hore dadku odhan jireen balaayo markay maqraan meel balaayaa ku dhacday ayaa laga alla beri jiro la odhan jiray balaayo bayn imikana maanta maxaa laleeyahay balaayo soo bayn xanuunka annaka intaabuu nagaga dhacay intaadaa ka bogsatay intaabaa u dhimatay maxaad ka sheegi muminku balaayo ma sheego muminku nicmadda ilaahay buu ka sheekeeyaa wa binicmati rabbika faxadi nicamta laga sheekeeyaa balaayada lagama sheekeeyo balaayada waa la qarsadaa haddaad balaayo kugu dhacday aad ka sheekaysid waxay ka dhigan tahay nin ilaahay ka cabanayo leh ilaahay baa waxa uu dhibaata igu sameeyey ayaa iga qabta ayaa ilahay kaa qaban war mahayeed baa ilahay kaa qaban ba sheeg muminku balaayada ma sheego abaa hurayra gaajadiisii cumar uma sheegin abibakarna uma sheegin uu qarsanaayey laakiin wuxuu balsiiro farsamo leh ayuu wejigaaga un bal kolkay eegaan ha kaa dareemaano ha ku yidhaahdaan abaa hurayrow marka horeba ahlu sufaad ahayde oo magaalada madiine qareen iyo qarabo kumaad lahayne waad gaajootay ibna mari ha ku yidhaahdaan iyo may fahmin walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu igu soo baxayba halkaasuu nebigu ka fahmay halkaa buu ka fahmay yaa abaa hurayra kaale caawa aniga ila soo cashee buu ka yidhi kaale ila soo cashee koob caanuu nabigu ugu yimid reerkiisii koob caanaa maxaa yaala koob caanaa ku yaala nebi allow yaa abaa hurayra miskiidkii ku noqo ahlu sufiyo dhan inoogu wadeer caawa caanaha inala cabaane waa koob caanaha abaa hurayra nebi maxamed hadalkiisa maya ma odhan karo laakiin niyadaan ka idhi buu yidhi koobkan caanaha adigooma kugu fiicnaaye miyaa laguu dhiiba ha ku cibaadaysatid laba habeene ahlu sufuhuna waa raggaad garanaysidee masjidka deganaayo ayaga laftidoodu maalmaydan waxba cunin dee kollay nebigu kolkuu u yeedho ay yimaadaan ay fadhiistaan aduu koorinuna abaa hureyra oo caanaha qaadoo siisii ka u horeeye la siiya hemin bu laakiin nebi maxamed hadalkiisa maya may odhanayn uu u yeedhay aqalkii markay fadhiisteenna sidii uu ka malaynayay meesha u dhacday yaa abaa hureyra buu nebigu uri koobka caanaha qaad ninka ugu horeeyana u dhiib ha kana qaadin bui ilaa isagu kuu soo celiye mooyaane waa koob xanaa ragga loo yeedhana waa ragee oo ahlu sufa kii horeeya markaasu u dhiibay waan eegay waa caano halkoogii jooga kii kale aan u dhiibay halkoogii kii kale sagaashan toddobaatan nin iska dhe markaasuu nebigu uri ya abaa hurayra ayaa hadha ii sheeg yaa rasuul lah adigii aniga hadh fadhiiso adu cab waan ku celi haddana waan cabd ku celi ilaa aan idhaahdo ilaaha xaqa kula soo saaray baan ku dhaartee caanaha meelee caloosheeda ay ka maraan oo bannaan haddeeto layguma hadhin baan buu yidhi dabeedna markaasaan hambadii buu nebigu qaatay hambadii buu nebigu cabay alai salatu salaam waxaan ka wadaa fuqaradoodu baahi way qabeen laakiin baahidooda ma sheeganayn baahidooda iimaankaa daboolayay baahidooda iimaankaa daboolayay wallaahi waxaan u baahannahay maanta ummadda in iimaanka loo dhiso ummadda in ilaahay lagu xidho ummadda in aakhirada loo jeediyo ummadda in diintooda macaankood macaanka diintu ay leedahay loo sheego taan maanta u baahannahay waa taas ducaad ma noqonaa mise cubaad baan noqonaa bal kala doorta ya yaa u diyaar inuu noqdo daaci caabida waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila dacaa ila allahi dacaa baa horaysa qum facandir baa horaysa wa camila saalixanna waa la dambaysiiyey aadaankaa horeeya salaadaa ku xigta dacwadaa horaysa camalka wanaagsan baa ku xiga nebiga adduunka imanaya risaaladaa loo soo dhiibayaa dacwad bilaabayaa dacwadda markuu bilaabo ayaa ummaddu diinta u soo jeesanaysaa markaasaa mujtamaca noloshooda diini ka muuqanaysaa lidaalika dacwaddu asaaska diinteena islaamka weeyaan markii dacwad la helo ayaa ummaddu diinta jeclaan dana diinta inay bartaan oo ay ku camal falaan oo ay ku dhaqmaan markaasaa markaa ummaddu ay diinta macaankayga dhadhamin ee insha allah dhahada diinta dadaalkeyga wakhtigeenna maalkeenna dhaqaalaheenna caqligeenna cimrigeenna inaan diinta gashanno soo diyaar uma nihin wallaahi dacwaddu waa naxariis dacwaddu waa raxmad ummadoo masaajida loogu yeedhaa waa raxmad ummadoo qur-aanka la baraa waa raxmad ummadoo cilmiga la baraa waa raxmad ummadoo masaajida loogu yeedhaa waa raxmad ummadda oo ilaahay xaggiisa loogu yeedhaa waa dadka dhisidoodii war haddii magaalada oo dhan wada fooqag laga wada dhigo oo wadooyinkao dhanna lanooga dhigo muraayado oo wadanka oo dhanna qof aanan shaqayn la helo oo dadkao dhan wada shaqeeyaan laakiin dadkii ay been ku macaamaloodaan oo khiyaanadii ay badato oo ammaanadii ay yaraato oo kiibadii ay badato oo dulmigii uu bato oo zinadii ay badato oo fisqigii uu bato oo fujuurkii uu bato maan hore marnay mise waan dib u dhacnay bal iga jawaaba daarihii baan dhisnay wadooyinkii baan dhisnay mashaariic horumarneed baan samaynay jaamacadihii baan batay khariijiintii baan badatay baa batay huteeladiibaa batay warshadihiibaa batay laakiin dadkii amaana male run sheeg maaha amaano male run ma sheegayaan ballan ma ilaalinayaan cadaalad ma samaynayaan ixsaan ma samaynayaan isma jeclo isku danqani maayaan maan horu marnay mise waan hoosu dhanay iniga jawaaba waan hoosu dhanay idan hadday aqaladeennu aqaladeenni baadiyaha ay yihiin oon ari iyo geel aan dhaqanayno oon dooraha falanayno laakiin dadku ay yihiin dad ilaahay yaqaana dad ammaano leh dad shar khayr badan dad runsheegayaala dad cadaaladda ilaalinaya dad isku naxariisanaya dad isku damqanaya dad xumaanta ka dhiidhinaya dad wanaagga jecel oo xumaanta necab hadday yihiin waan horumarne ogaada horumarku maaha dhiska horumara horumarku waa bini aadamka horumara weeyaan diintu markaa dadkay dhisaysaa daacigu wuxuu ka shaqaynayaa dib u dhiskii dadka ninka madaxa markay doorasho soo dhowaato madaxdu markay doorashada galayaan nin kastoo siyaasiga ah wuxuu yidhaahdaa wadooyinkan samaynaya ah, mashaariic horumarneed baan samaynaya tacliintan bilaash ka dhigaya tacliintan kor u qaadaya dhakhtaradaan badinaya ah, caafimaadkan bilaash ka dhigaya warshadaha ayaan samaynaya car madaxa oo odhan kara dadkaan hagaajinaya ma maqasheen baliga jawaaba waar ma maqasheen nin madaxweyneha oo yidhi dadka siday ku hagaagi lahaayeen baan ka shaqaynaya ma dhacda inuu yidhahdo may waayo fannigan dadka lagu hagaajinayo fanniga madaxda maaha waa fanniga culummada weeyaan waa fanniga ducaadda weeyaan waana taan u baahannahay maanta waa ta aan laanahay weeyaan halkaa xadiis baan ku soo khatimaya alaa ukhbirukum bikhayrikum min sharikum qaaluu balaa ya rasuula allah qaala khayrukum man yurja khayruhu wayumanu sharuhu washarukum man laa yurja khayruhu walaa yumanu sharuhu maynii sheegaa buu nebigu yidhi kiinayniigu khayr badan iyo kiinayniigu shar badan markaasay saxaabadu yidhahdeen ha markaa buu nebigu yihi kiinayniigu khayr badan waa ninka khayrkiisa la rajeeyo sharkiisana ummaddu ay ka nabad gasho khayrkiisa see khayrkiisa loo rajeeyaa ilmahaagiibaa maalan ilmo yar wax ku dhiftay markaasaa tiri or ilmahaygiibaa maanta ilmo yaroo kala cawiray oo ilmaha ayaa dhalay odaygii hebel hebel baa dhalay markaas odayga ahaa war odaygaas waa oday helulkhayra waa oday miskiina waa oday macquul ah waa oday ixsaan badan marna isfahmi waaye maysaan waa nin laisfahmo waa nin cafis badan anigay beri arrinna dhex marto arrintii si khayr loo wanaagsan buu ku dhameeyey warnigaa nin shar laga filanaya maahine khayr baa laga filanaya inoo geeya kaasa inigu khayr badan buu nebigu yidhi ka kalena he waa kae khayrkiisa aanan la rajayn ma ilmahaagiibaa ilmihiisa wax gaadhsiiyey haa ilaahay baad leedahay kaabay arrini kaa gashay miya ahaa ilaahay kaa ilaahay waxa kaa siiyo ilaahay baad adiguna leedahay war i raaca oo bal ninkana dhexdhexaadi laysma fahmaba kaas waa nin tiisa unay la quman tahay garna ma gasho garna kama baxdo sharkiisana ilaahay baan ka magan galnay waa miaal yani xadiiskaasi eeg waa xadiis xasan ah dadka khayrka badanle nebigu sidaasuu sheegay iyo dadka sharka badanleh marka haddaan diinta ka shaqayno dadka khayrka badan leh ee khayrka jecel ee ixsaanka badan ee dulqaadka badan ee wanaagga jecel ee cafiska badan ayaa mujtamaceenna ku badanaya haddaan diinta iyo dacwadda ka shaqayni weyno iimaanka hoosu dhadhacaya taqwada yaraan alla ka baqa yaraan deedna markaa waxaa kor maraya dadkii khayrka badnaa waxaa ka badanaya dadke kafadda miisaanka taariku salaaga xaggan haddii la saara maanta iyo dadka salaada ilaaliya iyoma badan iyoma badan war kafadda tee culus taariku salaaga cuslaanaya soo ma kafadda khayr dadka khayrka badan leh iyo dadka sharka badan leh maanta mujtamaceenna ayaa ku badan meel walba caalamka waxa maxaa keenay waa ka shaqayn la'aanta aan diinta ka shaqayni weynay ayaa badnimadii hoos u dhacaysaa hoos hoos hoos adduunyadiina kor baa u socotaa maanta marka ilaahay kuwa diinta ilaahay u dadaala ee barta ee ku camalfala ee ka shaqeeya ee ilaahay khayr ugu khatimo allah inaga yeelo soo diyaar manahin insha allah dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mawtaadkeenna allah u naxariisto amniga imaanka allah inoo ziyaadiyo dad badanoo walaalaheenoo muslimiina ah ayaa ducadoon ah oo muraadale mid walba muraadkiisa oo macsiya ilahay gacanta midig ka siiyo dad badan baa xanuun ka cabanayo meel walba nooga soo duceeye le wixii xanuunsan caafimaad sariica allah siiyo wixii kurbasana kurbada allah ha ka faydo amniga iimaankana allah inoo ziyaadiyo muslimiinta meelay joogaan muwaafiqiin midnimana allah siiyo sala allahu calaa sayidina muxamed